bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol labaatan iyo lixaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeennii hore aayadihii ugu dambeeyey dhaarta iyo axkaamteeda ayaa ilaahay noogaga soo warramay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala alla idiin qaban maayo laqwiga ilaahay idiin qaba maayo oo dhaartiin ahaaday oo hore aynu usoo soo marnay oo waxa lisaanku uu dhaqaayo ah idoon dhaar loola qasdaynin hase yeeshee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idiin qabanayaa hawdha ilaahay wixii quluubtiinnu ay kasbato ay u qasado oo waxa weeye dhaar loola qasdo qalbiga laga jasmiyo afkana looga dhawaaqo ayaa alla idiin qabanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alla waa mid kafuura wixii laqwiya ilaahay waa dhaafayaa haddana ilaahay waa xaliimo cuquubada ayuu ka akrirayaa ruuxa mutaystay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay ku tacalluqaysaa xukunka la yidhaahdo xukmu liilaa la yidhaahdo marka ilaahay wuxuu yidhi liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim haweenkoodow dha ilaahay tarabbusu arbacati ashhurin bilayaalo oo afara kurashadoodow dha ilaahay fa in faa-uu haddii ay noqdaanow dha ilaahay oo afartaas bilood ay ku soo noqdaan ama bacdigeeda ay soo noqdaan oy dhaarti ka soo noqdaan waddina ay usoo laabtaan fa in allaha allow dha ilaahay kafuurun allihi dhaafaayo waxay la yimaadeen raxiimun allihi u naxariisanayo wowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaan waxaynu ka gelaynaa axkaamu liilaa ayaynu ka gelaynaa marka waxaa la yidhi iilaaha xaqiiqadiisu waxa weeye waa alxalifu billaahi yaa la yidhi ilaahay oo lagu dhaarto ayaa la yidhaahdaa markaas looguna dhaarto calaa tarki wad'il zawjati weeye almadkuulu bihaa zawjo oo waxaa weeye la wadhiyo oo laga tago isla markaasna sawjadaanu ay tahay zawjo oo madkhuulaha horay loo dukhuulay ay tahay zawjadaas wadigeeda oo laga tagoo lagu dhaarto madkhuulada ah haddana waxaa weeye almudiiqa lilwad'i weeye oo haddana waddi awoodi karta ayaa la yidhaahaa la yidhi xaqiiqatul iilaa weeye haddana laga dhaarto wax ka badan afar bilood ka badan weeye si sariixa in loo dhaarto sida masalanba inuu yidhaahdo laa uudicu kuu yidhaahdo ninka amba laa uwadicuka uu yidhaahdo amase waxa weeye si markaasi waxa weeye lamninaysa oo masalanba uu ka wado ou yidhaahdo laa aktasilu min janaabatin minki uu yidhaahdo waxa weeye ka qubaysa maayo janaabo iga kaa timaada iyo wixii markaasi lamida weeye marka taasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa ninku hadduu zawjadiisa jamaaceeda uu ka dhaarto sida waxa weeye xukunku uu noqonaayo ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranayow dha ilaahay min nisaa'ihim haweenkooda ka dhaaranayow dha ilaahay hadda liladiinadaasu waa khabar mutaqadima waxa weeye tarabusuna waxay tarabusu arbacati ashhurina waxay noqonaysaa mu-akhara weye idaafadaana waxay noqonaysaa calaa macnaa fii weye waxaa markaasi laga wadahaa la yidhi afar bilood ayaa loo sugayaa afartaas bilood marka ninkan la sugaayo zawjadaas uu ka dhaartay zawjadu waxaa weeye nafaqa way ku leedahay kiswana way ku leedahay muddadaasaa la yidhi maxaa yeelay imtinaacan asaga jahadiisa ayuu ka yimiday ee hadda waxa weeye ayaga jihadeeda kama imaanin haddii ayadu ay naashiso ahaa laheeday oo imtinaacu xaggeeda uu ka imaa lahay nafaqa ku yeela ma lahayn kiswana kuma yeelo lahayn baa la yidhi nushuuskana axkaamtiisa haddii ilaa yidhahdo waanu ku tegi doonaa laakiin hadda meeshaan waxaa laga warramayaa xukmu liilaa ayaa laga warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala liladiina kuwa waxaa u sugnaaday yu'luuna ka dhaaranaya min nisaa'ihim haweenkooda macnaha ee yaxlifuuna an laa yujaamicuuhuna weeye waxay ka dhaaranayaan inaysan jimaacaynin tarabusu arbacati ashhurin bilayaalo oo afara ukurashadooda afar bilood ayaa la sugayaa fa in faa-uu hadday oofiyaanow dha ilaahay oo afartii biloodoo loo xisaabaayey intii aysan dhammaysanin waxa weeye ay oofiyaan jimaaci amase bish afartii bilood markay sii dhammaanaysay ay maaragtay ajimaac oofiyaan oo waxa weeye dhaartii inay ka noqdaan ay noqonaysaa oy waddi u soo laabtaan fa in allaha allow dha ilaahay kafuurun allihii dhaafaayo weeye alla wuxuu u dhaafayaa waxay la yimaadeen oo min dararlmar'ati naagta dhibkeeda ahay naagta waxa weeye dhaartaasay ku dhibeen oo intaas ay xayiraayeen raxiimuna u dheh ilaahi subxaanahu wa tacaala alla kii u naxariisanaayo weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala hadday oofiyaanow dheh ilaahay wixii laga doonaayo ka dhaarteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kafuuru raxiim ayuu dheh ilaahay marka hadda arrintaas hadday ka soo laabtaan oo afartii bilood ayagoon dhammaysanin ama markay sii dhammaanayso ay soo laabtaan waxa weeye waxay noqonayaan dad dimbaaba weyihiin laakiin waxa weeye kafaaro laga dooni maayo weye maxaa yeele waktigii ayagoon dhammaysan ayay soo laabteen ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wain cazamu dalaaqa dalaaq hadday u qasdaanow dha ilaahay oo hadda waxa weeye iilaha kan hadday dalaaq ula qasdaayaan horta iiluhu isagu dalaaq noqon maayo laakiin hadday farra doonayaan haweentan sidaas ay ugaga dhaarteen inay furaan hadday doonaayan ow dha ilaahay in cazamu dalaaqa dalaaq hadday u qasdaan ow dha ilaahay dalaaq uqasiddu waxaa weeye waa inaysan masalanba oofinin oo jimaaci aysan oofin weeye markaasuu dhah ilaahay wa in cazamu dalaaqa dalaaq hadday u qasdaayaan ow dha ilaahay jawdi maxduuf waaye falyuuqicuuhu ayaa meesha ku jirta ha ridaanow dhah ilaahay dalaaqa maxaa yeele waktigaas markii lasoo gaaray dhowr arrimood ayaa isu garab taala hadday dalaaqu qasdayaanu dhi ilaahi subxaana wa tacaala dalaaqa ha ridaano fa in allaha alla samiicun allee maqlaayo weeye qowlkooda caliimun allee ku cilmila weeye casmigooda ilaahay caalim ayuu ku yahay macnaha waxaa laga wadahaa layidhi laysa lahum bacda tarabusi maa dukira weeye ila alfeya aw idalaaq weeye macnaha ayaddan waxaa weeyaa layidhi nimankaas ka dhaartay haweenkooda iskama laha in markaasi waxa weeye la sugo muddadaas lasoo sheego bacdigeeda waxaase laga doonayaa inay macnaha oofiyaan jamaaci ay oofiyaan ama haweente ay furaan waxaa isu garab taalla afartii bilood markay dhammaato inay jimaaci ay oofiyaan iyo inay haweenti dhalaaqaan labadaasaa isu garab taalla markaasuu dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala wain cazamu dalaaqow dha ilaahay dalaaq hadday u qastaan ha ridaanow dha ilaahay fa in allaha alla samiicun alley maqlaayo weeye qowlkooda caliimun alley ku cilmila weeye marka hadda waxaa laga doonayaa in markaas waxaa weeye xaakimku ayaa amra ayaa layidhi haddii afartii bilood ay dhammaato waxa weeye xaakimka ayaa amraaya laakiin waxaa la yidhi haweentaanu hadday ayadu raalli ku noqotaa layidhi ninkan isagoo ka dhaartay oo iila ku sameeyey inay iskala jirto bilaawad inaa la yidhi waxa weeye markaasi xaakimku waxba amri maayo maxaa yaele iyadaa dhibaatada raalli ku awey ah marka haddii waxa weeye raalligaan ku ah marka hore ayla tiraahdo ninka kula joogto haddana kabacdi ay ka noqotane xaqay u leedahay baa layidhi oy mar labaad waxa weeye xaakimkay usoo sheegato marka hadda waxa weeye xaakimku ninkan wuxuu amrayaa inuu oofiyo oo jimaaci uu la yimaado ama haweentan uu furo ayuu amraya ahaa layidhi haddii waxa weeye labadaas uu diidaa yidhi dallaqa caleyhulxaakimu dalqatan rajciyatan weeye xaakimka ayaa korkiisa ku dalaaqaaya dalqad oo rajciyo ah ayuu korkiisa ku dalaaqayaa oo sidaas ayaa markaasaa arrinta lagu xallinayaa oo haweenta markay xukunka ay soo kor yeesho oo xaakimkan ay u keento afarti bilood markii la sugo oo waxa weeye ninkii la yidhaahdo jamaaci oofe hadduu diido waxaa leeyahay dalaaq ayaa la leeyahay haddii labadaas uu diido xaakimka ayaa korkiisa ku dalaaqayo haddii masalanba waxaa la yidhi jimaaci ou oofiyo maxaa imaanaya waxaa imaanaysaa la yidhi in markaasi waxa weye waxaa laga doonayaa kafaaratulyamiin kafaaratulyamiina laga doonayaa maxaa yeele shay ou ka dhaartay oo waxa weeye dhaarti ou maaragtay xinsi uu ku sameeyey oo jebiye ayay noqonaysaa marka waxaa laga doonayaa kafaaratulyamiina laga doonayaa laakiin waxaa weeye haddii uu dalaaqo kafaaratulyamiin laga dooni maayo maxaa yeele haweentii markaasi waaba ka baxda markaas xukunkiisa xaakimka ayaa marka korkiisa ku dalaaqaaya oo wuxuu leeyahay markaasi heblo oo maaragtay sidaas eheday waxaan ku dalaaqay hal dalaaqo ayaan ku dalaaqay ayuu leeyahay dalaaqadaasna waxay noqonaysaa dalaaqo oo rajciyaa weeye oo ninkii marka salanba laga dalaaqay rajciyo waa ugu soo laabo karayaa waxaa la yidhi haddii uu ku soo laabto waxaa weeye see la yeelayaa hadduu soo rajciyey suxuunkii meeshiisii u imaanayahoo waxaa la leeyahay arrintii oofiyaa la leeyahay ama dalaaqaa la leeyahay haddii intaas uu diido haddana mar labaad dalqo kale ayuu xaakimku ridaa xaakimku hal dalqo ayuu ku leeyahay haddii masalanba haddana uu soo rajciyeyso arrintiyaa xuun meeshiyaa meeshuu taagnaanayaa waxaa leeyahay jimaaci uufiyaa laleeyahay ama waxaa leeyahay haweenta dalaaqaa laleeyahay haddii intaas uu diido haddana dalaqo kale ayuu ku furaya saddexdii dalaqa halkaasay ku dhamaato marka markaas waaba ka baa-inaysaabe sidaasaa markaasaa waxaa weeye xukunka ah aayaddan ku jira ayuu noqonayaa layidhi kutubta fiqiga ayuuna muqarar kuyao loogu noqon karaa halkaas marka waxaynu uga baxnay axkaamu liilaa ayaynu meeshaas ugaga baxnay waalmudallaqaatu ayuu dha ilaahay kuwa la furayow dha ilaahay yatarabbasna ha sabraanow dha ilaahay amba ha kortaano bianfusihinna naftoodow dha ilaahay oo nikaaxa ka joogaano salaasata quruu'in qur'iyaalo oo saddex ayuu dha ilaahay haweenkii la furay ayaa maaragtay yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa oo haddana waxaa weeye madkuulooyinka ayoo la dukuulay haddii la furo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddadooda nooga warramayaa haddana waxa weeye haween oo daatu akhraa ah ayaa meeshaan lagu sheegayaa waxa weeye xaamilada iyo midda waxa weeye akrada aan loo tirinayn oo waxa weeye ku ciddo tursanaysa ashuurta waa noo imaanayaan waalmudallaqaatu kuwii la dalaaqowdha ilaahay yatarabasna ha kortaanowdha ilaahay dalaaqan waxa weeye dalaaq rajciga ha ahaado mid baa'inasa ha ahaado labadaas farqi ma kala laha ee naagihii waxa weeye daatu akhraa ay wey haddii la furo inta waxa weeye cuddada ay tirsanayana ilaahay noo sheegaya yatarabasna ha kortaanowdha ilaahay liyantadirna weeye bianfusihinna naftooda macnaha nikaaxa ka joogaanaa laga wadaa weye nikaax oo waxaana weeyaalay markaasi kayrilmudalliq weeye ki dhalaaqay nikaaxiisa waa laakiin naagtu markii waxa weeye ay tahay rajciyo waaye ha ka joogaanow dha ilaahay subxaana wa tacaala naftooda nikaax ha ka joogaano halaathata quru'inow dha ilaahay qur'iyaalo oo saddex quru'dan waxaa weeye waxay ka bilaabanaysaa dalaaqa ayay ka bilaabanaysaa weye marka la dalaaqaa laga bilaabaya marka hadda akhraadan culum culummada oo ahlulmadhabka way isku khilaafsan yihiin akhraadu waxaa weeye waa adhaartaa la yidhi duhuryaasha weeye oo markaasi waxaa la doonayaa saddex duhur inay markaasi haweenta ay hesho oo markii la furay laga xisaabaayo wey maxaa yeeley dalaaqu waxa u qaybsamayaa mid sunniya iyo mid bidciya iyo mid laawalaa-a u qaybsamaya dalaaqa markaa sunniya haddii lagu furo duhur oo markaasi aan lagu jimaacin ayaa loola jeedaa waa ku tegi doonaahe waxay markaasi dalaaq eh, daahirkaas ay tahay ayay tirsanaysaa saddex daahir markay marto oo midka maaragtay saddexaad kabacdi waxaa weeye xayl ay dhacniso ayaa cuddadeeda ay go-aysaa sidaas marka waxaa qaba imaamuna ashaafici iyo imaamu maalika ayaa sidaas qaba imaamu abu xaniifa waxa uu leeyahay akraada waxaa loola jeedaa xaylka ayaa loola jeedaa imaamu axmedna hal riwaayad ayuu ku raacsan yahay khilaafkaasuna waxaa weeye xagga saxaabadana waa ka jiraa oo hadda waxa weeye ibnu cabaas waxau maaragtay ku raacsan yahay oo ibnu cabaas waxaa ku raacsan imaamuna ashaafici iyo imaam maliki iyo riwaayada imaam axmed kiisaa ku raacsan laakiin waxa weeye abu xaniifa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay aqra'du waxa weeye waa adhaa waa xaylkau leeyahay marka hadda sidaas ayaa maaragtay yaa loola jeedaa hadda khilaafkana wuxuu imaanaya ha la yidhi oo culummadu ay leeyihiin haddii naagta maaragtay daahir lagu furo saan horuu sheegnay ayuu imaanayaa weeye kabacdi ay xaylsho kabacdi ay daahir noqdo ay noqoto kabacdi ay xaysho kabacdi ay daahir noqoto kabacdi ay xaysho weye saan horuu sheegayna waxaa weeye imaam maalik imaamu shaafici waxa weeye ayagu aqraadu agtooda waxa weeye waa adhaartaas weeye imaamu axmedna awalul amrigiisa ayaga ayuu ku raacsanay weeye laakiin markii dambe riwaayad kaleentood waxa uu ku raacay imaamu abu xaniifa ku raaco weye oo ayagu waxay leeyihiin damka ayaa loola jeedaa ee akhraadu ma ahan adhaarta ma ahan weye sidaasaa marka khilaafka u jiraa weye marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala ha kortaanow dha ilaahay halaathata quru'in qur'yaale oo saddexa oo nikaaxa ka joogaanow dha ilaahay walaa yaxilu yow dha ilaahay xalaal u ma ahan lahunna haweenkaasow dha ilaahay an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqallaahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda alla uu ku abuuray walaa yaxillu lahunaw dha ilaahay haweenkaas oo waxa weeye ciddada tirsanaaya xalaal uma ahanow dha ilaahay an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqallaahu alla uu ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda uu ku abuuray maxaa loola jeedaa wixii markaasi riximkooda ilaahay ku abuuray oo welad ah ama saxaylah weeye maxaa yeele naagtaa markay madkuulo ay ahaaday oo waxa weeye la furay waxaa dhici karta in waxa weeye weled uu ku soo baxo oo uur ay bixisaa dhici karta amase waxa weeye inay xaysho labadaasay uun mid tahay marka arrimahaas inay qariyaan xalaal uma ahan ow dheh ilaahay subxaana wa tacaala hadday yihiin ow dheh ilaahay in kunna hadday ahaadeen yu'minna inay rumaynayaan bilaahi alle iyo welyowmiyoonki al aakhira oo dambe ow dheh ilaahay hadday yihiin haween mu'minaada waxaa weeye wixii ilaahay ku abuura riximkooda inay qariyaan xalaal uma maahanow dhah ilaahay subxaanah wa tacaala maxaa yeele waxaa riximkooda ilaahay ku abuuray waxaa ku tacalluqaaya axkaam ayaa ku tacalluqaysa axkaamtaasna waa axkaam la doonaayo in la oofiyo marka mar haddii axkaamtaas in la oofiyo la doonaayo haweenka mu'minaadka ahu inay qariyaan ma ahan weeye laakiin kuwaan hadda mu'minaad ahayn ayaa meesha ka baxaya weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala in kunna hadday ahaadeen yuumina billaahi alla inay rumaynayaanow dha ilaahay iyo weliyowmi yoomkii alaakhir oo dambo sidaas markii ilaahay yidhi haddana alla wuxuu yidhi wa bucuulatuhunna raggoodow dha ilaahay bucuushan waxaa weeye aswaajtoodiyaa loola jeedaa raggii ayaga furay ayaa axaqu ku xaqnimo badan biraddihinna ceshashadoodow dha ilaahay inay rajciyaystaan ayaga ayaa ku xaqnimo badan haba baa-inaanee weeye laakiin waa goormee fii daalika ay fii zamani tarabusi weeye kurashadaa zamankeeda marka waxa weeye ay nikaaxa ka joogaan oo ciddada ay ku jiraan raggii horay u furay ayaa ceshashadooda ku xaq lahowdha ilaahay ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa bucuulatuhunna raggoodii ow dha ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badanow dha ilaahay biraddihinna ceshashadoodw dha ilaahay fii daalika ay fii zamani tarabusi weeye kurashadaas zamankeedaw dha ilaahay waase goormee in araadu hadday doonayaan raggaasoo dha ilaahay islaaxan hagaajin hadday doonaayaan oo waxa weeye rag iyo haweenku markay kala tagaan sida qaalibkaa ah waxay ku kala tagaan ayagoo waxa weeye qof walba qofka kala dhibaato uu ka tirsanaayo marka raggu hadday doonayaan islaaxow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala inay dhexdooda ay ka sameeyaan oo waxa weeye aan naagtaan loo soo celinaynin in la dhibo aan loo soo celinaynin marka waxaa la isku boorinayaa in markaasi waxa weeye ragga markaasi waxa weeye inay macnaha haweenka ay soo ceshadaan weye marka hadda qofkan qasadka isagu uu leeyahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku boorinayaa weye ee waxaa la yidhi markaasi hadda shardi ma ahan baa la yidhi inay soo ceshadaan weye marka hadda dalaaqan la sheegaayo oo ah waxaa weeye ilaahay uu leeyahay wa bucuulatuhina axaqu biraddihinna dalaaqaas waxa weeye dalaaqa oo rajciga waaya layidhi naagti markii waxaa weeye cuddatu rajciye ay ku jirto in ninkeedii uu soo ceshado asaga ayaa ku xaqnimo badan baa leeyahay waa macnaha ku xaqnimo badan baa la leeyahay ee hadda haddii waxa weeye ciddada ay iska baa-into oy markaasi kabacdi asagu markaasi xaq ku yeelan maayo oo dadka uga xaq badnaa maayo marka hadday ciddo ku jirto horta waxaan isaga ahayn oo xaq kula maba jirtaba maba jiraanba ee marka waxaa laga wadaa markii ay baa-into oo ayadoo masalan ba saddex dalaaqa aan lagu furin ay baa-into ayaa markaasoo kusii xaq leeyahaa laga wadaa laakiin waxaa weeye markaan kaleentood mayaa layidhi ilaahi wuxuu yidhi subxaana watacaala wa bucuulatuunna raggoodii ow dha ilaahay ayaa axaqu ku xaqnimo badanow dha ilaahay biraddihinna ceshashadooda ilaahay muraajacadooda weeye fii daalika ay fii zamani tarabusi kurashadaa zaminkeedow dha ilaahay markay ciddadaas ay maaragtay ku jiraan oo waxa weeye ay nikaax ay ka joogaan weeye in araaduu hadday doonaayaan ilaahay raggaasu islaaxan islaax hadday doonaayaan dhexdooda inay hagaajiyaan hadday rabaan weeye haweenka in loo soo celiyo in la dhibo lama rabo weeye ah laa diraaru lmar'ati naagta dhibkeeda in loo soo celiyo lama rabo weeye rajcadu markaas xaaraan weeye dhinkaa naagta markuu soo rajciyeysanayo waxa weeye dhib naagtan oo ku dhibaayo inuu usoo rajciyeeyo xaaraan bay noqonaysaa weeye ah, marka waxa weeye dhibaato ayaa markaasaa ka imaanaysa oo haddii waxa weeye asaga xataa qalbiga hadday saas uu qarsan tahay horta asagu xaq waa uu leeyahay rajcada laakiin hadduu asagu saas usoo celinaayo waxa uu gelayaa shay xaaraam ahoo muxarama ah. ilaahayna subxaanahu wa waa ku cadaabaya arrintaas weeye marka waxa islaaxan taasu markaasi laabudda waayo in islaax la doona ayaa shardiga walahunna u ilaahay haweenka waxaa u sugnaaday oo waxa weeye ragga ay ku leeyihiin mislu ladii kii masalkiisow ilaahay calayhinna ayay korkood ahaadoo xuquuq ah haddana markii waxa weeye laga warramay dalaaqi iyo maaragtay rajcadii laga warramay iyo sida markaasi waxaa weeye ay ku kala habboon tahay xuquuqda markaasi waxaa waaye bayna zawjayn u dhexaysa ayaa ilaahay noogaga warramaya marka hadda haddii taas wax yar tii hore anugu noqono naagta hadday waxa weeye ay baa-into ayadoon lagu furin laba daaqa ka badan aan lagu furin oo hal lagu furo amba laba lagu furay haddii ay baa-intoon lasoo rajciyeysanin ninku waxa weeye nikaax la-aan ayay isku soo noqon koraan waase noo imaanaysaa marka laakiin markaas waxa weeye asagu waxa weeye asaa kusii xaqnimo badan baa leeyahay laakiin in kaleentoodna markaas iyaguna way guursan karaan maxaa yeele cidda kuma jirta markaas hadda xuquuqdii baa ilaahay ka warramaya u dhexaysa walahunna waxaa u dha ilaahay haweenka ay ragga ku leeyihiin mithlu ladii a ah, meesha ku jirta a ah, mithlu ladii kii mahalkiisow dha ilaahay lahum ayaga u dha ilaahay ragga calayhinna haweenka ugu sugnaaday walahuna haweenka waxaa usugnaadowdha ilaahay mislu ladii kii masalkiisow dha ilaahay calayhina ayaga korkooda ahaado xuquuq ah bilmacruufi si macruufow dha ilaahay oo sharciga wanaag ku ah weeye waxaa la rabaa markaasi xusnulcushra weeye mucaamalo wanaagsan weeye iyo waxaa la rabaa tarku liraar weeye iyo dhibaato in laga tago oo waxa weeye ragga waxaa laga doonayaa haweenka markaasi cushradooda inay wanaajiyaan oo waxa weeye aysan dhibin ayaa la doonayaa oo masalanba hadda rajcadatan in lagu dhigo la dooni maayo dhibaato loosoo celiyo lama rabo wey haddana waxaa la rabaa mucaasharo wanaagsan in markaasi lagula mucaamaloodo ayaa la doonayaa oo aanlan dhibin weye alxaasil waxaa la yidhi ninku wuxuu maaragtay yaa leeyahaa la yidhi xuquuq ayuu haweenta ku leeyahay waxaa weeye xagga dabkiga iyo xagga ajniga iyo xagga kansiga waxaa weeye wax la kariyo iyo wax la ajiino iyo guriga la xaaqo waxyaabahaas ayaa kamid ahaa layidhi khidmada oo markaasi waxaa weeye baadiniyada ahaa layidhi naagtu iyaduna waxa weeye xuquuqay ku leedaha layidhi rajulkaa layidhi nafaqadiyaa kamida kiswadiyaa kamida waxaa weeye maxabo iyo jacayl inay muujiso ayaa kamida weeye iyo waxyaabo badan badan marka hadda mumaasalada aayaddan waa fii mudluq mudluq ilwujuuba layidhi ee markaasi ma ahan ba layidhi sifatu lxuquuq maahan ba layidhi oo waxaa la leeyahay raggu waxay iska leeyihiin xuquuq dheeraad ayay iska leeyihiin waase noo imaan doontaa welirijaali calayhina darajatun ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waana sida tanoo ilahay hadda uu noo sheegaya marka hadda mumaasaladan waxa weeye xagga wujuubka qof walba inuu qofka kaal xaqku leeyahay waajib tahay ayay caddaynaysaa laakiin ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala welirijaali ragga waxaa ugu sugnaaday calayhina haweenka korkoodow dha ilaahay darajatun derajo ayaa u sugnaatay fadliilo ayay leeyihiin waxyaabo dheeraaday ku leeyihin xaqa weeye oo waxa weeye waxaa ka mid a ragga in la adeeco ayaa waajib noqonaysa naaguu raggooda inay adeecaan ayaa waajib ku ah weeye maxaa yeele waxyaabo badan oo markaasi dheeraadha ah ayagaba la saaray oo waxa weeye maharkiyaa ah ragga la saaray nafaqadii ayaa la saaray kiswadii ayaa la saaray maskanki ayaa la saaray wax badan ayaa ayagaba la saaray maadaama wax badanoo xuquuqa ayaga la saaray ayaguna waxa weeye xaq dheeraada inay yeeshaan sidaas ayay ku imaanaysaa rijaali ragga waxaa ugu sugnaadow dha ilaahay calayhinna haweenka korkoodow dha ilaahay darajatun darajo ayaa u sugnaatay darajadaas waxa weeye waa fadiilada dheeraadkaa weeye wallaahu allow dha ilaahay casiizun alii qaalibu weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala mulkigiisa qaalib ayuu ku yahay oo cid ilaahay subxaanau watacaala ka hor imaan karta ma jirto xakiimun allihi fal suugan weeye waxyaabaha khalqigiisa u maamulaayo xigmad ayuu ku dejinayaa maxaa yeele hadda axkaamtan laga warramaayo waxa weeye xigmo ilaahay ay ku dhisan tahay oo ilaahay addoomankiisa isaga ayaa abuuray isaga ayaa yaqaana marka waxa weeye wax walba xigmo ilaahay subxaanahu watacaala uu u dejiyey oo maslaxada ummadda ay ku jirto iyo ilaahay addoomankiisa maslaxadoodoo dhan ayaa ilaahay shay walba markaasuu ku dejinaya marka ilaahay wuxuu yihi wallaahu alle casiizun allii qaaliba weeye mulkigiisa xakiimun allii fal suuban weeye waxyaabaha uu maamulaayo khalqigiisa waxaa laga wadaa yallacu shay-a fii maxallihi shay walba ilaahay subxaanahu watacaala booskiisa u dejinaya marka waxaan xuquuqdahoo laga warramaayo waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba maxalkooda dejiyey waxa weeye haweenka xaqooda lagu tuman maayo oo waxa weeye lama xaqiraayo raggana sidaasoo kalentood waxa wax dheeraada loo siiyey waxa weeye waa xigmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay maxaa yeele ayagaba wax badanoo haweenka la siin ayaa lagu fadlilay markaasaa xuquuq gooniya ayaa ayagana la saaray marka qof walba inuu ogaadaa la doonayaa waxaanu inay yihiin xigmo rabbaaniya qofku haddou qof mu'mina oo muslima uu yahane ilaahay sidoo wax ka dhigay ayuu raalli ku yahay marka casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wa salama ajmaciin addalaaqu marataani faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaanin walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuna shay-a ilaa an yakhaafaa anlaa yuqiimaa xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allahi falaa junaaxa calayhima fima اftadad bih tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha waman yatacadda xuduud allahi faulaa'ika hum الظaalimuun fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah fain dallaqahaa falaa junaaxa calayhima an yataraajaca in danaa in danaa an yuqiimaa xuduud allahi wa tilka xuduud ullahi yubayinuhaa liqowmin yaclamuun waidaa dallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna faamsikuuhuna bimacruufin aw sarixuuhuna bimacruuf walaa tumsikuuhuna diraara litactaduu waman yafcal dalika faqad dalama nafsah walaa ttakiduu aayaati illahi huزu'an wadkuruu nicmat allahi calaykum maa anzla calaykum min alkitaabi walxikma yacidukum bihi wاtaquu llaha wاclamuu ana allaha bikuli shayin caliim bismi illaahi الraxmaan الraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo labaatan iyo sagaalaad oo suuratu lbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay cuddada haweenka ayaa ilaahay nooga soo warramay gaar ahaan waxaa weeye haweenka la dukhuulay oo haddana waxaa weeye daatu akhraa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtooda noogaga soo warramay sidaa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay iyo waxaa weeye rajcada siday markaasi ay noqonayso ragga markaasi waxaa weeye haweenkaas huray siday uga xaq leeyihiin ayagu markii waxaa weeye haweentii cuddatu ay ku jirto cuddatu rajciya oo zamanu tarabusu ay ku jirto inay ayagu keligood xaq ku leeyihin inay soo ceshadaan haddii waxaa weeye haweentaasu ay haween oo maaragtay rajciye ay tahay oo aan markaasi waxaa weeye saddex lagu baa-inin haddii waxaa weeye cuddada ay ka baxdo asii marka hore aan lagu furin saddex dalaaqane waxaa weeye ayagaa ku kusii xaqnimo badan ayaynu soo marnay xuquuqda marka waxaa weye ilaahay wuxuu nooga soo warramay bayna zawjayn u dhexayso ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa haweenku waxay ragga ku leeyihiin waxa ayaga lagu leeyahay oo xuquuq owdha ilaahay oo si macruuf oo wanaag ah weye hase yeeshee ragga waxaa ay leeyihiin oo haweenka ku leeyihiin derajo oo dheeriya ayay ku leeyihin dha ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramayaa dhalaaqa oo waxa weeye bacdigiisa wax lasoo soo rajciyeysanaayo cadadka uu la eg yahay ayaa halkan ilaahay noogaga warramaya maxaa yeele hadda waxaynu kasoo baxnay rajcadii iyo axkaamteedii aynu kasoo baxnay marka waxa weeye dalaaqa waxa weeye haddii haweenta la furo waxa weeye lasoo rajciyeysan karo ayaa halkan ilaahay noogu sheegayaa waxaa kaloo noo imaanaya midka waxa weeye haddii lagu furo isagana aan lasoo rajciyeysan karaynin ilahi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala addalaaqu dalaaqi ayuu dhah ilaahay waxaa laga wadaa atadliiq aladii yuraajacu bacdahu weeye dalaaqa oo bacdigiisa lasoo rajciyeysanaayo haweenta addalaaqu dalaaqi dalaaqiyow dhah ilaahay marataani laba mar weeye dalaaqa waxaa laga wadaa bacdigiisa wax lasoo rajciyeysanaayo waa laba mar buu dha ilaahay laba mar iyo wixii ka yar weeye oo hal hal dalaaqo ah fa imsaakun ow dha ilaahay fa calaykum waxaa korkiinaa usoo qadiro ayuu dha ilaahay dadkii wax dhalaaqay ayaa ilaahay la khidaabaya fa calaykum waxaa korkiinaa ow dha ilaahay imsaakun haysasho ayuu dha ilaahay inaad haysataan haweenkaas weeye oo aad soo rajciyeysataan bimacruufin si macruuf oo ow dha ilaahay oo min gayri ilraani ah dhib la-aantiisa maxaa yeele dhib loo soo celiyo waan soo marnay inay dembi tahay ow ambase tasriixun sii daynow dha ilaahay biixsaanin si ixsaan aada isaga sii daysaan oo haweentii masalanba hal dalqa ama laba dalqa haddii lagu furay waxaa la leeyahay in la soo ceshado ayaa maaragtay yaa la leeyahay oo qofku iska leeyahay haddii kale inuu faraha ka qaado ha iska baa-intee ayaa iyadana markaasi a iska leeyahay oo laga oo la doonayaa biixsaanin ow dha ilaahay si ixsaan ah oo aan la dhibaynin haweenta walaa yaxilu lakum xalaal idinma ahan ayuu dhah ilaahay ayuha alaswaaj weeye an ta'khuduu inaad ka qaadataanow ilaahay mimaa kii aataytumuuna aad siiseen oo mahara shay-an shay aad ka qaadatiin qaadatiinow ilaahay markaad furtaan ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane labadi labadiisood weeye allaa yuqiimaa inaysan u qumin xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa aysan u qumin waxaan kulli axkaamu waan kusoo laabanaynaa fain khiftum haddaad ka cabsatiin ow ilaahay allaa yuqiimaa inaysan uqumaynin sawjaynku xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahnowdh ilaahay fii maa kii iftadad ay isku furato bihi maagowdh ilaahay oo sawjadu ay ku furata nafteeda wey oo maal ah weeye si waxaa weeye ninkaan oo u dalaaqo tilka taasowdha ilaahay axkaamtaahu xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi weeye falaa taxtaduuhaaha ha gudbinowdha ilaahay xuduuddaas ilaahay ha ka gudbina waman yatacadda ruuxu gudbowdha ilaahay xuduudallaahi ilaahay xuduudiisa fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum daalimuuna waa kuwa daalimiina ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas waxay noqonayaan dhaalimiin ayay noqonayaan ow dha ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda meeshaan waxaanu ka gelaynaa dalaaqa oo bacdigiisa wax la soo rajciyeysanaayo iyo axkaamtiisa ayaynu meeshaan ka gelaynaa marka hadda aayaddan intaanan u gelin waxay iska leeday sawnusuul axkaam dhowrana waa ku tacalluqaysaa sawnusuulka aayaddan waxaa la sheegaa layidhi islaamka waxaa layidhi bilowgiisaa layidhi waxaa layidhi idaa dallaqa rajulu imra'atahu dalaaqan rajciyan ninku waxaa weeye haweentiisa haddou furo dalaaq oo rajciya waraajacahaa lciddati ciddadana uu ku soo ceshado kaana lahu daalika sidaas waa iska lahay baa layidhi walow dallaqa alfa maratin aada kun jeerba ha fuula xataa oo hadda waxa weeye xukunka jiri jiray sadrulislaam wuxuu ahay ninkaanu naagtaan hadduu furo waxay ka baa'ilaysay kaliya markii cuddadeedu ay dhammaato oo ninkaanu naagta waxa weeye hadduu maaragtay yaa furo furriinku sidiisa waxa weeye dalaqaadku waktigaas xad ma uusan lahayn kun dalaaqa hadduu ku furo iyo hadduu hal ku furo iyo hadduu laba ku furo hadduu saddex ku furo isku miday ahaayeen waxaa la sugaaya keliya intii haweentaas cuddada ay ka baxayso asagoo dharaaqooyin fara badan ku furay ayaa waxaa u bannaaneed baa la yidhi intayda maaragtay cuddada ay ku jirto inuu soo ceshado ayuu iska lahay baa layidhi ninku ayadoo waxaa la yidhi arrintu sidaas ay tahay weliba xadiisu caaisha ayaa ka warramaya axaadiista waaweynna way dhigayaan waxna waan ka sheegi doonaa ayaa waxaa la yidhi waxaa dhacay baa la yidhi nin maaragtay ah reer ansaara ayaa naagtiisaa furaa la yidhi markuu furay ayuu soo ceshaday baa la yidhi ayadoon ciddadeedii dhammaaninoo wax yar ay ka dhiman yihiin markaasuu dhahay baa la yidhi wallaahi laa aawiika walaa taxilliina likayrii abaddan ow dhah anigana waxaa weeye ku soo dhawaysa maayo naa kaa dhiga maayo waxaa weeye dhaqan iga heli maystow dhah aniga qeyrkayna weligaa u banaanaa mayse oo waxau ka wadahaa layidhi markii cuddadaadu ay dhowaatada waa ku soo ceshanaya oo maaragtay raajactuki ayaan ku leh weligayna saasaan kugu wedaa markaasaa haddana iska kaafuraaya markay cudadaadu soo dhawaato ayaa haddana ku soo ceshanaya weligaa ayaan saas kugu wedaa haw dhahay ninaan aniga ahayna u banaanaa maysid anna waxaa weye dhaqan iga heli maysid markaasaa aayaddan soo degtaa layidhi dalaaqi markaasi waxuu bilaabay baa layidhi mawduuc cusub ayuu bilaabaa layidhi wixii horena waa la laaqi yeelaa layidhi marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala aayaddaanaa soo degta markaasuu ilaahay wuxuu yihi addalaaqu marataani ayuu dhahay marka hadda aayaddan kariimadaahu waxay rafcinaysaa layidhi wixii markaasi waxaa weeye amarku waa isaa horuu soo sheegnay ibtidaau lislaam baa layidhi maxaa yeele ninku wuxuu iska lahay inuu naagta soo rajciyeysto ayuu xaq ku lahay baa layidhi boqol jeer iyo ka badanba ha fulay intuu doon ha fulay weye mar baa haddii ciddada ku jirta weye marka waxaa la yidhi arrintaanu markay jirtaa la yidhi waxay dhibaato u keentaa la yidhi haweenki ayay dhibaato u keentaa la yidhi maxaa yeele rag baa saas ku kacay baa la yidhi markaasaa ilaahay dalaaqi wuxuu kusoo gaabiyaa la yidhi saddex ayuu kusoo gaabiyaa la yidhi dalaaqi waxaa lagu soo gaabiyaa layidhi saddexaa lagu soo gaabiyaa layidhi marka hadda ilaahayna wuxuu baneeyaa la yidhi rajco in la samayn karo waxa weeye markii naagta hal lagu furo ama laba lagu furo weeye haddii waxa weeye saddex lagu furana inay ku baa-inayso sidaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jidayaa layidhi markaasuu dha ilaahay addalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan ow dha ilaahay abu daawuud xataa waxa weeye kitaabkiisa oo sunanka ka mid a ah, aayaddan markuu ka warramaayo ama dalaaqa noocaana waxa uu sunankiisa ku leeyahay oo markaasi waxa weeye cinwaan uu ka dhigayaa baabu naskhi lmuraajacati bacda dalaqaati halaasa u leeyahay waxa weeye baabkan wuxuu u baad yahu leeyahay muraajaco inay mansuukh ay tahay dalqooyinka saddexdaa bacdigooda ee lasoo rajciiso saasuu ka cabiraya marka saddex dalqa ka bacdigeeda wax lasoo rajciisa kara ma jiraan weeye saxaabiga la yidhaha hishaam ibnu curwata a hishaam ibnu curwata waa saxaabi iyo waa taabiciya la yidhaha laakiin waxaa looba inuu taabic yahay hishaam ibnu curwatahaas ayaa waxau ka wariyey aabihiis oo curwo ayaa saxaabi yahay waxau dhahay nin ayaa haweentiisa waxau dhahay saa hadda sheegaynay waxau dhahay laa udalliquki ayuu dhahay abaddan dhahay weligay ma ku furaayuu dhahay markaasay waxay dhahday wa kayfa daalika waa sidii arrinkaasu markaasuu dhahay baadhi udalliquki ayuu dhahay xataa idaa danaa ajaluki waan ku furayaa markii waktigaagu uu soo dhowaadane raajactuki waan ku soo ceshanayaa marka waxau dhahay fa atad rasuulallahi sala allahu calayhi wasalama haweentaasu marka nabigay u tagtaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam fadakara dalika lahu arrinkaasay naba u sheegtay dhibka ninkaas ku haayo markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey addalaaqu marataani aayaddaanaa soo degtaa la yidhi oo waxa weeye aayaddan sababnusuulkeedu waxa weeye isagoo hadda isku meel imaanaya wuxuu ku yimaadaa markaasi axaadiisa alfaad kala duduwan weeye waxaa kaloo la yidhi oo laga wariyey ninka la yidhaahda ismaaciil ibnu sam ibnu samiic wuxuu dhahay maaragtay ninka la yidhahdo abaaraziin alasadi ayaa wuxuu leeyahay uu dhahay nin ayaa waxau dhahay yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyow asagoo aayaddan su-aalaaya ara'ayta ra'ayta qowlallaahi caza wajal ou dhahay ilaahay qowlkiisa ka waran rasuul allow oo alla uu dhahay addalaaqu marataani fa ayna haalisa ayuu dhahay ide ilaahay wuxuu yidhi dalaaqu waa laba mare tii saddexaad owday markaasuu nabigu waxau dhahaa layidhi calayhi salaatu wasalaam atasriixu biixsaanin ahaalisow dhahay tasriix oo la sii daayey ixsaan ayaa midda saddexaad taas waa u dhahay marka hadda sidaas ayaa maaragtay ayaa dalaaqu waxa weeye hal iyo labo ayaa markaasaa waxa weeye bacdigooda waxa la soo cesho karayaa haddii waxa weeye saddex ay gaarto waa u dhammaatay markaas marka hadda xadiis waxaa jira isagaa laga wariyey sawbaan oo rasuulkeenna calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay waxaad dhici karaysaa la yidhi haweentu waxa weeye inay ninka dalaaq weydiisato oo waxa weeye ay tidhaahdo wax cudura ambase wax dhibaato ah ayadoon jirin inay ifur ninka tidhaahdo taasi waxay noqonaysaa dembi weyn oo kabiiraa ah ayay noqonaysaa waxaana weeye cuquubo ayaa ka ratimaysa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa uu ka wari weriye sawbaan waa u dhaha nabigu calayhi salaatu salaam ayumaa imra'atin sa'alat zawjahaa dalaaqahaa fii gayri maa ba'sin ow dhah nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam naagti ninkeeda su'aalata furiin wax dhibaato ah oo jirinoo la taabo karo fa xaraamun calayha raa'ixatu ljannati u dhah nabigu jannada waxaa weeye udugeeda ayaa ka xaaraama jannadana udugeeda markuu nabigu ka warramaaye wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada ayuu dhahay nabigu oo waxa weeye toddobaatan toddobaatan waxaa la yidhi maaragtay farsakh ama toddobaatan mas toddobaatan farsakhaa la yidhi meel maaragtay yaa gaadhaysa ayaa jannada waxa weeye riixdeeda aan laga helaynaa layidhi aan laga helahaan ila jannada riixdeeda toddobaatan waxa weeye maaragtay wa ina riixa la min masiirati kada wa kada waxaa la yidhi waa toddobaatan oo farsakhaa la yidhi aa laga helayaa meeshaas xataa waxa weeye haddii waxa weeye ninkeeda ay su-aalato dalaaq ay weydiisato iyadoo wax dhibaataayo aysan jirin jannada waxa weeye xataa meesha udugeeda ka arki mayso inay gasho iska daaya waxaa weriye xadiiska imaamu tirmidi abu daa-uudaa weriyey ibnu maajah waa weriyey ibnu jariir dabari waa weriye weye marka hadda waxa weeye khuruca oo markaasi naartu ay keento oo waxa weeye ninka ayadu ay diidayso taas laftirkeeda waxaa waaye ilaa hadda hadday naagti ninka idu diidayso inuu khulca ayuu iska leeyahaye nabigu waxau dhahay calayhi salaatu salaam xadiis kaleentood almukhtalicaatu almukhtalicaati u dhahay huna almunaafiqaat naagaha waxaa weeye maaragtay yaa wax khulcaahu waa munaafiqaad weeye oo waxa weeye ninkii ayagu ina diidaan oo naftooda markaasi waxa weeye u ogolaa waaya oo markaas saas ku dhiba asagina markaasi khulc inuu maaragtay ku sameeye ay noqoto waxa weeye waa munaafiqaad ou dhahay marka waxa weeye aayaddan axkaamteeda ayaanu meeshaan ka gelaynaa adalaaqu dalaaqiyow dha ilaahay marataani laba mar weeye sabab sababnusuulka aayadduna waa sida hadda sheegayno waa laba mar marow dha ilaahay maxaa yeele kutubta dhan waxay ka cabirayaan atadliiq aladii yuraajacu bacdahu weeye waa dalaaqa bacdigiisa wax la soo ceshanaayo marataani laba mar weeye fa imsaakunow dha ilaahay fa calaykum waxaa korkiinaa oo iska leedihiin ow dha ilaahay imsaakun haysasho oo bimacruufin si macruufoo wanaaga aad ku haysataan ow dha ilaahay macruuf lagu haysa wey haweentii lasoo rajciyeysto ayadoon rajciyadaas lagu dhibaynin ayaa laga wadaa ow ambase ayuu dha ilahay tasriixun sii dayn ow dha ilaahay ah, tasriixaan waxaa weeyaa la yidhi in masalanba waxaa laga wadaa ha la yidhi ninkii waxaa weeye dalqa saddexaad uu naarti ku rido weeye bacda almuraajaca yidhi oo markaasi waxa weeye saas ay ku baa-into waxaa kaloo ixtimaali kartaha yidhi inuu iskaba daayo waxa weeye uusan soo rajciyeysanin sidaas waxa weeye ha ku baa-inteen walaa yaxilu lakum xalaal idiinma ahanow dha ilaahay ayuha alaswaaj weeye raggi habow an taakhuduu ayuu dha ilaahay inaad ka qaadataanow dha ilaahay mimaa kii aataytumuuhuna aad siiseenow dha ilaahay markii ilaahay uu subxaanahu watacaala ow tasriixun biixsaan ow ilaahay si ixsaan aad ku sii daysaan ixsaanka waxaa la rabaa ay naagta haweenta inaan la dhibin weeye ah. oo masalanba aan la dhibina la doonayaa weeye haddana waxaa ka mid ah ahaa layidhi dhibidda waxaa ka mid ah ahaa layidhi in naagta la ceebeeyo oo naagta ninkaanu hadduu furo ceebaheeda inuu dadka ugaga sheekeeyo waxaa weeye wax xun weeye ma idiin bannaanowdha ilaahay an taakuduu inaad ka qaadataan mimaa kii aataytumuuna aada siiseen oo maharahooda ilaahay shay an shay aad ka qaadatiin weeye maxaa yeele aayad kale waa tawdha ilaahay wa aataytum ixdaahuna qindaaran weeye hadda maharkaan waxaa yaraada hase badnaade in laga qaata ma banaano weeye markaa furtaan ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane ayuu dha ilaahay labadisood weeye allah yuqiimaa inaysan u qumin xuduudallahi ilaahay xuduuddiisa oo waxa weeye aysan xadda ilaahay la imaa karaynin wey waa sheegi doonaa waxa xuquuqahoo markaasi waxaa waaye ay isku leeyihiinoo naagtu ay ninka ku leedahay ninkuna naagta uu ku leeyahay fa in kiftum haddaad ka cabsatiinowdha ilaahay allah yuqiimaa inaysan uqumaynin zawjaynku xuduudallaahi ilaahay xuduudiisa falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahnowdha ilaahay fii maa kii iftadad ay isku furato bihi maagowdha ilaahay nafteeda ay ku furatoo maala si ninkaana u dalaaqo ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala maarkii inaad ka qaadatiin ma bannaanowdha ilaahay ilaa inay ka cabsadaan sawjaanki xuduudda ilaahay inaysan u qumin marka hadda waxaa la yidhi waxaa hadda laga warramayaa naagti waxa weeye mukhtalicada heeday oo waxa weeye la khulcaayay ayaa meeshaan laga sheegayaa marka hadda bal khulucaan intaanan aayadda sheegin sawnusuulka ayaanu ka warramaynaa waxaa la yidhi sawnusuulka aayaddan qaybtan dambe wuxuu ahay baa la yidhi haween oo la dhihi jiray jamiilata binti cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool ayaa waxaa la yidhi ninkeeda ayay nacday baa la yidhi iyo carootaa yidhi oo la dhihi jiray saabit ibnu qays marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay arrintaas u sheegtaa yidhi ninkan inaysan doonaynin weliba waxay dhahday baa la yidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiow innii laa uciibuhu fii diinin walaa fii khuluqin ninkan waxay tihi anigu diin ku ceebay maayo akhlaaqna ku ceebay maayo gayra annii wajadtuhu muqbilan fii jamaacatin ay tidhi hase yeeshee waxay tidhi ninkan waxaa arkay bay tidhi isagoo rag jamaaca la socda ayaa arkay tidhi fa ra'aytuhu ashaddahum sawaadan markaas waxaa arkay bay tidhi raggii ou la socday ninka ugu madow badan inuu yahay wa qisaran ninka ugu gaaban inuu yahay wa aqbaxhum washa ninka ugu wejixun inuu yahay laa yajtamicu ra'sii wa ra'suu shay-un ay aniga iyo ninkaas madaxayga wax kulmi kara ma jiraanay tiri oo waxa weeye raggii ou la socday meel walba markii la fiiriya ninka ugu liito u hayay tiri weynii la akrahu kufra filislaam yay tiri aniguna waxaan kahanayaa islaam anigoo ku jiroo muslima inaan gaaloobo macnaha waxay ka wadaa ninkan haddii la yidhaahdo laygu qasbo waxaan ka baqayaa inaan macnaha gaalooboon ridaabo ilaa naaftu hadday gaalo noqoto islaam ka baxdo nin muslima xalaal um ahane sida waxaa weeye ninkaa aanu nacaayo inaan gaaloobaan ka baqaayo hay tiri marka waxaa la yidhi aayaddan ayaa soo degtaa layidhi marka aayaddan soo degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray baa la yidhi inay isfurato amraa la yidhi markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau uga qaaday baa yidhi ninkan la yidhaahdo saabit wixii markaasi waxa weeye horay mahar uu u siiyey oo waxau dhahay maaragtay a naagtan iska fur ayuu dhahay wixii markaasi waxa weeye mahar aada u siisane ka qaado wuxuuna mahar u siiyaa layidhi beer ayuu siiyaa layidhi oo waxau dhahay marka asagaa la warsaday markii axaadiista waaweyn siday dhigayaan saxiixaynka iyo kutubta kaleentood waxaan maalkayga u jeclay ayaan rasuul allow mahar u u dhahay oo beer ah markaas ayuu dhahay beertaas ka qaadow dhahay iskana sii daayow dhahay marka waxaa weeye dadka haddii waxa weeye dhaqan meesha uusan ka imaanayn oo markaasi dadka zawjaykaahu aysan dhaqmi karaynin in markaasi waxa waaye si dhibaatale ay iskula jiraan waa laga fiican yahay marka ilaahay wuxuu baneeyey subxaanahu wa tacaala khuluc ayuu baneeyey haddii naagta dhibaatadu xaggeeda ay ka timaado ninkan marka naagtaanu amuurahaas ay sheegtay ayay ku diiday oo waxa weeye xagga markaasi dadnimada ayay markaasi waxa weeye aba abuurka ilaahigaaho asaga ku abuuran ayay xamili weysay maxaa yeele dadku waa uun si kalentoodo de zawjadu ninkii markaasi waxa weeye ayadu dook ahaan aysan rabin markaasi waxa weeye way nacaysaa marka hadda haddii ninkan de dee arrintaa hadda haduu iska diida maanta xukunku sida uu yahay waxa weeye lama qasbi karaayo laakiin meesha waxaa imaanaysa dadaan israbin oo dhaqankoodii isku toosnayn inay isdhibaan baa imaanaysa marka waxaa fiican maslaxada in laga taliyo meesha waxa weeye ay isku dhibbanaa lahaayeen inay kala tagaan ayaa roon maxaa yeele ayaduna waxay helaysaa qof markaasi ayada dookheeda isaguna sidaasoo kale maxaa yeele ilaahay dadka qof walba qofuu dabeecadiisa waafajiyey marka haweentaanu sidaas ayay ninkaas ku diidaan gabadhan jamiilo la yidhaahdo oo waxa weeye xagga abuurka iyo dhisnaashadiisa ayay ku diidaa la yidhi marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen nadrada xigmada loo xarimay ayaa waxaa ka mid ahaa la yidhi arrintaas maxaa yeela nag haweenba waa laga xarimay ba layidhi dadka ajaanibtaa ah inay fiiriyaan maxaa yeele hadda haweentan waxa weeye haddaysan raggaas fiiri lahaynaa layidhi ninkeeda eselba hore waa u qabtee waa la fiicnaa lahay laakiin markay aragtay ninkeedii oo raggi uu la socday ninka ugu madow ah carabtuna waxaa yidhi dadka madow waa nacbaa jirtaa layidhi haddana uu gaaban yahay haddana waxa weeye raggi ugu sii liito siday iidu sheegtay waxaa arrintaas markay indhaha saartay ay keenta inay markaasi waxa weeye ay iska diido oo nafteedu ay ka cararto markaasuu dheh ilaahay ilaa an yakhaafaa inay ka cabsadaan mooyaane allah yuqiimaa inaysan uqumaynin xuduuda xuduudallah ilahay xuduuddiisa xuduudda loo qumi weynaha waxaa weeye naagti ninka hadday nacday xaqi markaas uu ku lahay ayay uqumi weynaysaa xaqaasna waa xuduud ilaahay marka waxaa u bannaan inay markaasi isfurato ayaa u bannaan fa in kiftum haddaad ka cabsatiinow dha ilaahay allah yuqiimaa inaysan uqumaynin zawjaynku xuduudallahi ilahay xuduudiisa falaa junaaxa dembiyowdha ilaahay calayhimaa korkooda ma ahan fii maa kii iftadad ay isku furato bihi maagowdha ilaahay wixi ay isku furato dembi korkeeda ma ahnow ilaahay oo markaasi asagina waa ka qaada karyaa weeye maalkii ay isku furata si oo u dalaaqa weeye laa xaraja calaa zawjiha laga wadaa zawjka waxaa weeye dembi korkiisa ma ahan inuu waxa weeye ou qaato naagtu iyaduna inay bixiso iyadana dembi kuma ahan weeye mar hadday arrintu meeshaa soo istaagto tilka taas axkaamta hawdha ah ilaahay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisi waaye xuduud ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xadeeyo weeye falaa tactaduuha ha gudbinow dha ilaahay waman yatacadda ruuxu gudbow dha ilaahay xuduudallaahi ilaahay xuduudiisa qofku gudba fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay xuduudda ilaahay gudbaaya hum daalimuuna waa kuwa daalimiina ayuu dha ilaahay xuduudda ilaahay qofku gudba waxau noqonayaa daalim ayuu noqonayaa fa in dallaqahaa haddou furow dha ilaahi waxaa weeye zawjkii haddou furaa la yidhi bacda sintayni hadda waxaan soo dhaannay dalaaqa oo wax lasoo rajciyeysanaayo waa hal iyo labo labaasa ilaahay caddeeya halkiina haddee min baabi owla ayuu ka yahay haddii waxaa weeye dalaaqi saddex uu ka tallaabsado oo saddex uu gaaro waxa weeye wax la yidhaahda markaasi rajca inaysan jiraynaa ilaahay noo sheegayaa fain dallaqaa haddou dha ilaahay zawjki bacda sinteeni aa laga wadaa falaa taxilu lahu xalaal u noqon dha ilaahay min bacdu dalqadaa saddexaad bacdigeeda falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso dha ilaahay min bacdu ay bacda dalqati haalisati weye dalqadaas saddexaad bacdigeeda xalaal u noqon mayso xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isaga kayrkiisa ilaa nin kale naagta ay kasoo marayso naag haddii saddex dalaaqo lagu furo bacdigeeda wax lasoo cesho kara ma jirto waxaa hadda markaasi la yidhi dalqooyinka hal mar ha la jamciyo ama markaasi dalqatan bacda dalqatin ha loo rido ee mar hadday dalaqooyinku ay saddex ay gaaraan wax rajciyaahoo lagu soo cesho kara ma jirto waxa weeye horta dalqatan bacda dalqatin culummada islaamka oo dhan kulli way isku waafaqsan tahay haddii markaasi waxa weeye hal mar dalqada la jamciyo ayadani jamhuurta culummadoo dhan waa ilaa dad yar mooyaane oo shaada ee inta kale way isku waafaqsan tahay maxaa yeele madaahibta afartaahu dalaqaadka ha la jamciyo ama dhowr jeer ha la kala sheege waxa weeye haddii naasi saddex dalaaqa lagu furo wax rajciyahay leedaha ma jirta weye dad yar oo markaasi waxa weeye ee arrintaasuna ijmaac waaye ijmaac weeye markaas ijmaacna sidiisa wadoo guntanmo waxa weeye cid maaragtay kharqi kartaahu ma jirto weye sawaaء waqaca alitnaani fii maratin waxa weeye labadu hal mar ha dhacaano ow maratayni weeye ama saddexdu hal mar ha dhacaano ama dhowr jeer ha kala dhacaano weeye macnaha waxaa laga wadaa fa in habata dalaaquhaa weeye salaasan saddex hadow dalaaqeeda oo ku sugnaado fii maratin ow maraad falaa taxilu lahu yaa laga wadaa weeye masalanba waa inuu yidhaahdo anti daaliqun salaasan uu yidhahdo sidaa bay soomaalida dadka badanaa dhahaan saddex ayaad iga furanta amase anta daaliqun albatata uu yidhaahdo saas ayaa mujmacu caleyhi lagu yahay weeye marka qowlka dhahaaya dalaaqa oo saddexdaaho hal mara waxa weeye hal dhalqaa ku dhacaysa taas waxaa la yidhi lagama aqoonsan baa layidhi ilaa ibnu tiimiye maahe oo xanaabilada ka mid ahay xataa xanaabiladii oo ka mid ahay ibnu timiya way ku inkireena layidhi marka hadda waxaana maaragtay a'imadii madhabkiisa xataa ibnu tiimiya way ku radiyeen taas weye xataa waxay dhaheenaa la yidhi inahu mulilu yay yidhaahdeen waa mid markaasi laali oo mudila xataa heerkaasay gaarsiiyen weye waxay culummada qaar yidhaahdaan shiikhii waxaa weeye imaamu maaliki ou shiikha u ahay oo la dhihi jiray ashab ibni cabdilcasiis oo maalikiyada ka mid ahay ayaa isaguna sidaas qabay laakiin warkaas waa war baadila weeye cid maaragtay ee ahlulmadhaba oo waxa weeye dhalaaq saddex naag lagu furay waxaa weeye ayaa la soo celi karaa bacdigeeda qabtaahu ma jirto weye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa in dallaqaha hadduu furo falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso min bacdu dalqadaas saddexaad bacdigeeda xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isaga kayrkiisa ah oo waxa weeye shuruud oo tubana oo shan saldhig ay u tahay inuu soo maraa weeye waxa waaye inay nin guursataa weeye oo ninkaasu waxa weeye uu wadiyaa weeye oo waxa weeye haddana waxa weeye ou dalaaqaa oo haddana waxa weeye markaasi ay ciddo tirsataa taa shuruudaasaa ka mida weeye sida xadiisu shaykhayn ku sugan fa in dallaqahaa hadduu furowdha ilaahay zawjka oo labaad weeye falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan waxaa waaye zawjka hore oo naagta saddexda ku furay ayaa loola jeedaa iyo naagtan oo soo marta shuruuddaas inay isku soo noqdaan an yataraajacaa inay isharciyeystaan oo ilaahay dembi korkooda maa nikaax soo noqdaan marka insha allahu tacaala gadaal ayaan aayaddan ka bayaani doonaa marka waxaa weeye halkaas ayuu casharkeen noo joogayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu